Thank you. salam kulan wacna wanagsan saaxiib yael meel walba o ad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal goorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho wacan wanaagsan saaxiibyaal waa barqaar bacaha taarikhdu ku beegan labaylabaatanka februaayo sanadku waa labaatan qodobada ogaal aad ku ogaan doontaan waxaa ka mid a ah gudoomiyaha degmada cabdilcasiis oo weerarkii shalay kadib al-shabaab ay ku ekeeyeen xarun eh, macawisleydu ay ku sugnaayeen ee degmada cabdilcasiis oo sheegtay in al-shabaab ay soo dhuumaalaystaan shacabka muqdisho dhexdooda dowladda soomaaliyana waxay shaacisay in tiradii dagaalyahanadaha ay al-shabaab ee weerarka ku ekeeyey degmada cabdilcasiis in halkaasi lagu laayay xubnihii weerarka soo qaaday ciidamada macawisleyda gobolka hiiraan waxay sheegeen in al-shabaab ay ka argoosan doonaan kadib weerarkii degmada cabdilcasiis ee maalintii shalay xubno ka tirsan macawisley oo dhaawaca lagu dilay qodobada kalood maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya saddex ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta maali ee qaramada midoobay oo lagu dilay dalka maali iyo tahriibayaal ku dhintay xadka u dhexeeya dalalka mexico iyo maraykanka qodobadaas iyo dabcan wixii hore inagu soo kordho intaaynu ku guda jirno barnaamijka aad ku maqli doontaan xubnihii joogtadahana qayb ay ka yihiin barnaamijka ee u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka ogaal reer bareer la dego colaadii ku dhexraagtay naaraasa kambooni iyo raasa xasayn runtasayga xutaan ragtaoo la heshiisa uyabo rabbiyo rabbiyo noogu yabo كفوني يا yeelay jannada riixda udgoon naxariisu rabaysan burri leeyay islaamku rabbigiina abuuray rakiboo dunidoo dhan dhulka raaxa ka yeelay jannada riixda udgoon naxariisu rabaysan burri leeyay islaamku colaadii ku dhex raagtay ilaa raasakafooni iyo raasa xasayn intasay dhaxataa intoo ka heshiisa yabo rabbiyo rabbiyo noogu yabo asa xasuulin dhulkasay la xutaan intaw ka heshiisa yaabo rabbiyo rabbiyo dhegeystayaal heeskaasi wuxuu ah fur ahaa barnaamijka ogaal shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhacay Desculpa. waayaa dhegeystayaal mar kale wacan wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaabnay barnaamijka ogaal muqdisho ayaan ku bilaabeynaaye shalay gelinkii dambe ee galabnimadii shalay waxaa xubno ka tirsan al-shabaab weerar ay ku qaadeen guri ku yaala degmada laca cabdilcasiis ee gobolka banaadir halkaas oo ay ku sugnaayeen tiro dad qabay dhaawacyo oo macuusley ah ama ka tirsan ee xubno kamid ahaa ciidanka deegaanka ee macuusleyda kuwaas oo la sheegay in laga keenay gobolka hiiraan ciidamadaas horey ayaa isbitaal looga soo saaray oo waxaa la sheegay in dhaawacooda oo xaaladoodu ay wanaagsaneed in lagu baxnaaninayay guri ku yaala degmada cabdicasiis halkaasna waxaa weerar ku ekeeyey xubno ka tirsan al-shabaab ilaa iyo shan xubnood oo shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u galeen mid kamid a ah waa uu isqarxiyey oo walxaha qarxa ayuu isku miidaamiyey ugu horeyn oo halkaas ayuu ku dhintay afartii kale ay soo hartay ayaa halkaasi muddo saacadaha ilaa xalay fiidkii ka dagaalamisay ciidamada xooga dalka kuwa qeybahooda kala duwan ayaana dagaal xoogan halkaasi kula wajahay waxayna sheegeen in ugu dambeyn ay soo afjareen war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxaa lagu sheegay in xubnihii afartaah ee soo haray halkaasi lagu dilay laakiin ciidamada ee halkaasi ku sugnaa ee macawisleyda ahaa ee dhaawacyada qabay ayaa la sheegay sida wararku ay sheegayaan in in ka badan laba iyo toban ka ah la dilay oo halkaasi lagu dilay sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo la gaarsiiyay isbitaalada muqdisho oo ay ka mid yihiin askartii ciidanka dowladda ee weerarka ku wajahayay ee xubnaha ka tirsan al-shabaabka ee gurigaasi soo weeraray dhinaca kale gudoomiyaha degmada cabdilcasiis ayaa kadib markii weerarkaasi lasoo afjaray warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay gudoomiyaha degmada cabdilcasiis in al-shabaab ay kusoo dhex dhuumaaleystaan shacabka muqdisho muqdisho ay irdeedu furan yihiin oo qeybaha kala duwan ee magaalada ama wadooyinka kala duwan ee magaalada laga soo galaa ama jagboontiyadeedu ammaankeedu aysan sugnayn ciidamada ammaanka iyo dhammaanba maamulada degmooyinka gobolka banaadir ay ugu baaqday inay isku howlaan daafaha muqdisho sidii amnigooda loo sugi lahaa sidii al-shabaab dhuumaaleysi aysan muqdisho u soo gelin iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa waxay tiri wallaahi nimankan waxay ku soo galeen si lugay ku soo galeen hadday soo galeenna dhibaatay ayagana waa loo geystay iyaguna dhib aan badna inay geysteen waxaa cajaa'iba ah, al-shabaab ma aha dad kor nooga yimid waa dad deegaankii degan waa dad familiyadoodii ay degan yihiin meesha maaha yacni ajnabi aad wejigiisa garan kartid oo ay ku qoran al-shabaab laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jagboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornaydayna ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafanayaan waxaynu soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna marka waxaan u arkaa inay ku fashilmeen arrintaas waa tiri kooban yihiin weliba hadda waxaan bilownay oo mar dhow aan shaacinaynaa aanan la sheergaraynay hay-adaha amniga kaamamka xataa inaan ka soo qaadnay tirikoob oo guri walba inta ku nool aan sawirnay damaanadna aan keennay oo qof aan damaanad lahayn uusan deganayn kaamamka laakiin maanta waad garan kartaa xataa meelaha waaweyn oo dowladda ay degan tahay markii la lugaynayo way adag tahay in la isbaaro haddii hub ay baabuur iyo la soo geli lahaayeen taa waxay jekboyntiyada eh, iyo eh, eryooyinkan waa la shakin lahaa laakiin waxaa isu furan muqdisho daafaheeda lug baa la wada maraa dadkuna deegaanka eheliyaday leeyihiinoo waa ku soo dhuuman karaan marka bulshada waxaan u sheegayaa deegaanka cabdicasiis iyo gobolka banaadirba inay ka fiirsadaan dhuumashada dhexdooda lagu soo dhuumanayo sababtoo ah kala dilay waa iyaga kan ayagoo dhimanayana oo ay soo badbaadiyeenna ay soo gudbiyeenna waa ayaga marka inay ka badbaadaan inay dad badbaadiyaan oo ay ka shaqeeyaan bulshadaa laga rabaa annagu waa dadaalnaa habeen iyo maalinaan u taagannahay laakiin waxaa layidhi tuugo kula taal tabtaa ma weydo marka tuug kula degan waaye oo naflacaariya oo rafanaayo nimankan tigid wan weeyay wataan meeshaay arkaan waxay ku galaayaan qaab arxandarra ah laakiin tan inay ku fashilmeen ayaan filanaya rag dhaawaca oo shalay iyaga soo laayay bay dhowr ka dileen inta ayaga hadda ka soo gasha meeshaan in la miday dileen marka waxaan u arkaa dad rafanaya rafashaduna maadaama deegaanadii waaweynaa laga soo saaray dee mar walba way imaanaysaa taasi dhegeystayaal waxay ahayd guddoomiyaha degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir waxay faahfaahin dheeraada ka bixinaysay weerarkii shalay xubno ka tirsan al-shabaab ay ku ekeeyeen guri ku yaala degmada cabdilcasiis oo lagu baxnaaninayay dad qaba dhaawacyo kala duwan oo ahaa ciidanka deegaanka macawslida oo laga keenay gobolka hiiraan isla weli wararkaas ayaanu ku guda jirnaaye weerarkaasi markii uu dhacay halkaasi waxaa wararku ay sheegayaan in ciidanka deegaanka ee macawisleyda ee dhaawacyada qabay lagu dilay inay dhan yihiin laba iyo toban ama ay ka badan yihiinba keliya ma ahan ciidanka deegaanka waxa halkaasi ku geeriyooday ee sidoo kale waxaa kamida ah dhaqaatiir a baxnaaninaysay eebaxnaaninaysay oo ku howlaneed sidii loo badbaadin lahaa ama loo dabiibi lahaa dhaawacyada dad ehelala ahaa ayaa kamid a ah dadka geeriyooday Eh, waxaana qaar ka mid a ah meydadkooda ama dhaawacyadooda ee eh, la geeyey cisbitaallo ku yaala magaalada muqdisho haddaba sargaal ka tirsan ciidanka macawisleyda oo hiiraan ku sugan ayaan qadka telefoonka goordhow kula xiriirnay sargaalkani waxa uu sheegay inay ka argoosan doonaan al-shabaab oo uu sida uu sheegay al-shabaab ay ka ciribtirayaan guud ahaan dalka waxa uu sheegay in tani aysan u dhutin doonin oo ay kasii qaadayaan awood dheeraada intaasi waxa uu ku daray in iminka ay qorsheynayaan baa weeraro ay maleegayaan macawisleydu oo ay doonayaan in saacadaha soo aadan ay ka bilaabayaan qeybo ka mid ah ee hiiraan iyo shabeelaha dhexe isagoo arrimahaas ka hadlay wuxuu yidhi walaalow waa Eh, nimankaan khawaarij sahni eh, ahow eh, muddo dheer ayaan sagaalaynay maaragtaahay waxaan arkaysay inay maaragtaahay xoolihii ay gowracaan ina dadkii waayeelaa ay mataqaanaa ay gowracaan ina ahaataa diidii maaragtaahay indhaha ka bixinaan macnaha waktigoodii iyo maaragtaahay iyo awoodiidii ay intaas ku soo aruurtay marka tan waxay ka dhigan tahay dhinaca ugu dambeeyay meeshaas timid dadkii maaragtaahay ina dawladii iyo meelihii mataqaanaa amnigu maaragtay daba maraan dadkii bukaanada ahay inay meelihii joogeen ay ku weeraraan marka taasu macnaha la ficaari waayo waa wax waktigooda iyo taariikhdooda sii gabagaboobeysa waayo waa wax gabalkoodii dhaca ma garan waa gartay marka weerarkan maxaa xiligan ku soo beegay ayaad isleedahay horey dhaawacan waa uu jiifay oo afar bilood saddex bilood ku dhawaad ayuu yaalay baa la leeyahay guryaha lagu weeraray marka xilligan maxaa kusoo beegi karo waxaa kusoo beegi karo sida la socoto nimankaan waxaa ku socdo inaan la gebgebeyo oo ciidanka diwaxuraynta ee maaragtaa hay meel walba ay indhaha ka qoreynaan oo maaragtaa hay ay si maaragtaa hay aada iyo aad oo maarata daacsanayno marka waa la caari waa rafahayaan waa layii waa naaca sababtiisu raftaa mm. marka waa rafashada ugu dambaysa waaye marka waxaasna aniga maarata mar walba waa kasii qaadana dulin iyo waa kasii qaadnaa kibira kasii qaadana marka aniga waxaan maarata ama ku niyadabayna ma aha marka insha allah waxaan isku dayaynaa in maarata aan ama maaragta waxyaalihii geysteen waxa mataqaana umadu ay madaxa gacnaha saarato ama maaragtaa weyn ay ku dhacdo wax aniga aan mataqaana haddaan macawismey oo aan qudira aan nahay dad aniga ilaahay subxaana watacaala darab ugu siiraan nahay dad macnaha waxaan nahay ilaahay subxaana waddo fiican ku socdo laakiin ayuu wada galbana ku socdaa laakiin waa isku dayinaa ina maaragtaa shuhaadadii meeshaas loogu shiiday in mataqaana degdega aan mataqaanaa aan aan mataqaanaa aan u soo aarsano aan u isku dayna insha allah inaan aarsanaan isku dayna ayaa tiri sideed u aarsanaysaan maxaad samaynaysaan wallaahi aniga hadda waxaan samaynaa meeshaan kaaga sheeganaa walaalkeeyow hmm. aniga maarata haddaa maxawsln maxawsley haddaan nahay oo aqdirnahay waxaan samaynayna aniga jaabkaana ku jira laakiin markaan samayno oo aan mataqaanaa dadkaas u aarsano kadib laga warigi doonaa insha allah waa gartay imisa dhimashada dadka macawsleyda ahaa ee dhaawac u jiifa ee dhintay ee weerarkaasi ku dhintay tiradooda ma noo qiyaasi kartaa ama ma noo sheegi kartaa waa walaalkeeyow dadkaas allah u naxariisto waa shahaado ayaga maaragtaa dadadka bukaanay ahaayeen sababtiidii dadka waxyaalaha samaynaana sababtiidaa ku soo aruurtay laakiin ilaahay ay shahaadadaas ka aqbalo laakiin adiga oo wax weyn maahan adiga maaragtay eh, eh, labaiy toban iyo dheeraad adiga oon oosmaado marka ilaahay ha eh, ka hawdal walaashay waa gartay maxaad ugu baaqaysaa ciidamada amniga caasimada muqdisho iyo dhammaanba hay-adaha amniga dalka walaalkeedo waxa uu baaqa ina maaragtay cadowga dhinac looga soo jeesto oo ciidamada maaragtaahay amniga shaqada kule oo hay-adaha mataqaanaa isheeg oo qaabilsan amniga inay maaragtaay iska horjignaadaan oo waxyaabaha ayaga waajibaadka saaran ay fuliyaan laakiin ina dukaanadii maaragtaahay ay dadka saas oo aragtay sidaa oo lacaariga ay weeraraan ayana shaaantiidu waxaa u baada ciidanka amniga waafaqsan oo mataqaanaa u xil saaran inay maaragtaahay waxyaabahaas ay ka hortagaan ay mataqaanaa ay hadlay hagaajiyaan oo arrintaas mataqaanaa sidayna soo laaban ayaa mataqaanaa waxa looga baahan yahay dhinac looga soo wadajoogto oo arrintaas mataqaanaa si maaragtay cadowgaas wax walba inaa laga hortagaa loo baahaya ma garat waaya ugu dambayntii ma ka fiirsanaysaan halka dhaawacyadiina aad geysanaysaan maadaama guri intaad geyseen la weeraray eh, sidee laga heli doonaa dhaawacyada xiga suurtagal ay noqon karto in muqdisho la keeno maya maya maya insha allahu ma soo laabaa insha allah sidaa ilaah uga baranay annagana hadda waxyaabaha aan samaynayno kolley oon um, siday mataqaana arrintaas ay ay dib dambo ayna usoo mujiriyeen ama waxyaabahaasoo kale usoo bilaabay insha allahu waa anaga mad mataqaana anaga lagu eh, eh, oo anaga mid anaga mataqaanaa la jirto oo aniga jeebka lagu jirto waaye marka waa wax aniga loo yaallo insha allahu waana imaan doonto insha allahu waan waana ka fool degnaan doonaa insha allahu waan isku daynaynaa hadday weerara soo qaadaan ayagoona la garaasho la gaarsiin oo wax la yiilinayo aan meesha ku hasuugan oo allaalo wixii meesha mataqaanaa aniga xagga ayna soo hunguriya ma kaasi dhegeystayaal waxaa sarkaal ka tirsan ciidanka maxuusyada isagoo hiiraan ku sugan ayuu inoo warramayey Eh, dhinaca kale isla weli wararkaas ayaanu ku guda jirnay taliyaha guud ee ciidanka deegaanka macawishleyda gobolka hiiraan oo warbaahinta kulmiye la hadlay waxaa isna uu sheegay uu ciidamada amniga caasimada dalka ee magaalada muqdisho uu ku eedeeyey inay ka gaabiyeen sugidda amniga muqdisho waxa uu sheegay in mas-uuliyadda ugu weyn weerarkaasi inay qaadanayaan ciidamada amnigu oo uu sheegay in muhiim ay ahayd in ay ilaaliyaan aagaasi oo ay si weyn u ilaaliyaan maadaama ayuu yidhi ciidanka macawisleydu dagaal xoogan al-shabaab ay kula jiraan oo suurtagal ay tahay in saacad walba goob kasta oo ay joogaan oo dalka ay ka joogaan la weerari karo taliyaha guud ee ciidanka macusleyda waxaa u waramay waryaheena saciid cabdiraxmaan cali wallahi arrinkaas waxaan u arkaa haddii ilaama dhibaato soo korortay sababtoo ah eh, magaalo madaxda soomaaliya ee maantay maaragtahay ciidamadii ugu xooga badnaa ay joogaan maaragtahay in lagu beegsado dadkii kusoo eh, dhaawacmay dagaalihii maaragtahay lagu lagu baarinayo in lagu sii weeraro oo maaragta dhibaato loogu geeyo bukaankii haddana maanta lagu sii dilo ammaandara awgeed baa dhibaato aada iyo aadan la filayn ilaa iyo intay la egyihiin khasaaraha ka dhashay ee weerarkii maanta lagu qaaday intaad ka warhayso wallaahi intaan ka warhaya afar toban inay dhimataa la sheego wax badan badanna ay dhaawac yihiin welina ay maaragtahay aan la hadda dhamaystirkooda aan la ogaa karin oo ay maaragta ciidamada ammaankana ay ku weeraaran yihiin ayaguna ay waaga heraagooda ay ku dhex jiraan maaragtay aan la kala saarin aan waaga ayna tira koobnayn dad mm-hmm. geeridu laakiin afar iyo toban waa lasoo gudbiyo soo gaaray afar iyo toban inay ku dhimato dadkii dhaawac ee meeshaas loo geeyey mm-hmm. kusoo dhaawacmo dagaalihii hiiraan al-shabaab mm-hmm waaya inta dhaawaca ah oo macalisleeda halkaas ku sugneed tiradooda guud ee meeqa camal ay qiyaastii ay gaarayaan tiradeeda waa farabadneed maaragta inkastay waxba mar ay maaragtahay w bogsoogaaba ay maaragtahay kasii tagayeen hadda qiyaasta konton ilaa todobaatan meeshaas ayaa loo hayaa saasaan maaragta qiyaastooda saasaan qiyaashaada waa markii hore maxaa xaafad loo geeyay isbitaal maxaa diiday in lagu dabaybo oo la geeyo isbitaalada waaweyn ee muqdisho askarta maadaama ay ahaayeen niman eh, ama lafuu ka jabeen eh, maaragtaay eh, lasoo xariyey isbitaalka lagu soo qabay dhamaystirkii maaragta dhaawaca iyo bogshoodki bogshoodkii maaragta soo bogsooday waaye dadkii dhaawac cusub oo hadda la maaragta isbitaalleeyaaliin maalmaha dhawaay dhaawacma laakiin dadkii lix bilood shan bilood afar bilood dagaalaha bilaawgoodu soo dhaawacmay ee amba lug ka jabay amba gacan ka jabay amba feeraha ka dhaawacmay ee maaragtahay daawadii usoo dhammaatay balse dhamaystirkii iyo xaraarintii iyo maaragtahay xanaalayn meesha loo geeyahay waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in ehelada qaar ee la joogay dadkaas dhaawaca ah iyaguna meesha waxyaalo lagu gaarsiiye warkaas xaa ka jiro aada iyo aad waa jiraa warkaas waa jiraa dad badan ee ama dhaqaatiira amba dadka ehelkaah oo dadkaa soo booqanaya amba maaragtaay la joogay inay wax ku gaadheen waa maaragtaa aada iyo aad waana wax la fili karo oo dadku keligood meesha ma joogaan marka ugu dambeyn warkan waa maaragtaa eh, saacado kadib dhamaystirkiisa waa heli doonaa balse haddan inta ognahay khasaaraha intaas waa sidee u aragtaan marka in idinkoo dagaaladii jiro oo furimaha dagaal ka dagaalamayo muqdisho lagu bartilmaameysado dhaawiciina ee lagu beegsado wallaahi aada iyo aada waxyaalaha naasiladay waaye in maaragtay eh, xamar dagaal madaxdii soomaaliya ee maanta dowladda ugu xooga badneeday ee maaragtay dhaawici lagu xamaaleeye maanta lagu beegsado waa waxaan aan la filanayn goobta lagu weeraray oo ay ku sugnaayeen waa goob inta badan hareeraheeda ammaan ay tahay oo ay xarumo dowladeed ay ku yaalaan maxaa suurtageliya isdhihi kartaa in weerarkaas aadka u xoogan uu halkaasi ka dhaco wallaahi arintaas waa kolba ogaadi baa laga ogaan doonaa balse waa maaragtahay un arrin maaragtaa aan la filanayn balse dibaa laga ogaan doonaa dhibaatadaas iyo maaragta cidii ka dambeysay marka markaa ehm, marka ka dambaysan xiriiraan maaragta xildhibaannimadaas iyo dhibaatadaas maaragta iyo ujeedakeeda wa laga ogaadaan kula soo socodsiin doona waa gartay ma idiin muuqataa marka in dayac amni uu jiro sidaasina ay keentay in ilaa iyo gudaha ay u galaan kooxda weerarka soo qaaday tirada intaas la egna ay ku dhimato weerarka aada iyo aada aada iyo aada dayaca waa maaragta horaan buu maaragta uga dhici jirtay xamar wax maanta nagu cusub maaha balse hadda bukaano sidaas oo kale maaragt sida hadda maanta dhacdooo kale weli waa qorshe nagu cusub in maaragta dad qaasa oo maaragta meel lagu daweynayo bukaanaa in maaragta si gooniya loo weeraray oon ciidan iyo midnaba aan ahayn bal waa iska arimo soo kordha iyadun xubno sarsaroon cawsleyda ma kamid ahaayeen waxa weerarka ku dhintay waa kamid waa kamid balse adibaan kaala soo socodkii doono waaya dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa taliyaha macawisliyada gobolka hiiraan waxa uuna ka hadlayay oo faahfaahin ka bixinayay weerarkii shalay degmada cabdilcasiis lagu ekeeyey xubno ka tirsan al-shabaab ay galeen guri ku yaala degmadaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsanaa macawisliyada hiiraan oo dhaawac ahaan loo jiifiyey waxa uu sheegay ama uu ku eedeeyey ciidamada amniga dalka inay ka gaabiyeen sugidda amniga aagaas weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho markana wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaa dhul gariir ayaa lagu soo waramayaa goordhow inuu ku dhuftay qeybo kamid a ah gudaha dalka falastiin dhul dhulgariir halbeegiis uu ahaa afar dhibic labo darajada ayaa waxa uu saakay oo arbacaha ka dhacay waqooyiga ee dalka falastiin sida wararka halkaasi kasoo baxaya ay sheegayaan dadka ku nool daanta galbeed iyo sidoo kale aljiilah aljiilaalah deegaanka lagu magacaabo ayaa waxa ay sheegeen inuu dhulku ruxmay oo ay arkeen dhul gariirkan xarunta la socodka dhulgariirka waxa ay tilmaantay in dhulgariirka saakay ka dhacay dhulka dalka falastiin oo cabirkiisu waa afar dhibic labo ilaa marka uu ruxayay toban daqiiqo ama inka badan shan iyo toban daqiiqo ilaa hadda khasaare sidaasi u buuran lama soo warin mana jiro guryo dumay laakiin weli waxaa lagu soo waramayaa in la dareemayo ruxmashada dhulka horey waxaa jirtay saadaal hore usoo baxday oo sheegaysa suurtagalnimada dowladaha falastiin iiraan iyo qeybo kale oo dalalka dhaca aasiya inuu dhulgariir kale ku dhufan karo tan iyo markii dhulgariir uu ku dhuftay siiriya iyo turkiga dhinaca kale dalalka turkiga iyo siiriya waxay helayaan kaalmo dheeraada ah oo ay siinayaan dowladaha caalamka kadib dhulgariiradii xoogganaa oo ku dhuftay dalalkaasi toddobaadyadii laga soo gudbay dhulgariirada ku dhuftay ama dhulgariirka ku dhuftay labada dowladood ee syriya iyo turkiga waxaa ku dhintay in ka badan afartan iyo afar kun oo qof waxaana lasoo badbaadiyey boqolaal kun oo qof oo dhaawacyo kala duwan qaba halka meydadkooda lasoo helay tiro intaa ka badan dowladda jarmalku waxay sheegtay inay ballan qaaday kaalmo dheeraad ah oo ay siinayso ama ay gaarsiinayso dalka turkiga iyo sidoo kale syriya si ay u garab istaagto dowladdaasi kadib masiibadii ku dhufatay labada dowladood ee syriya iyo turkiga laba wasiir oo ka tirsan dowladda jarmalka oo saacado ka hor booqasho ku tagay koonfurta turkiga ayaa waxay ku dhawaaqeen gargaar dheeraada ah oo gaaraya konton milyan oo yuuro iyo sidoo kale konton iyo saddex milyan oo dollarka mareykanka labada wasiir oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibaduba si isku mid a ah waxay u carabaabeen in kaalmadan la doonayo in la gaarsiiyo eh, dadweynaha turkiga iyo sidoo kale isla dadweynaha syriya oo masiibadu ay haleeshay waxay sheegeen muhiimaddu inay tahay sidii ay u garab istaagi lahaayeen dowladahaas oo masiibada dhulgariirku ay heshay dhinaca kalena waxaa la soo sheegayaa kadib safarkii madaxweynaha dalka mareykanka joe biden uu si aan lama filaan ah ama aan la shaacin uu ku tagay gudaha dalka ukraine inay ka dhalatay caro xoogan madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa waxaa lasoo xusay inuu gaaray toddobaadkan bilowgiisii magaalada kiyef ee caasimada ah dalka ukraine booqashada cajiibkeed ah ee biden ee kiyef uu ku tegay isniintii ayaa waxa ay qalalaaso kusii daaraysa ayaa layidhi dabka ka daaran ee ukrain oo ruushka iyo ka dhexayso dagaalka ka dhexeeya ee ukrain iyo sidoo kale ee dowladda ruushka laakiin madaxweynaha dalka ee sidoo kale ruushka valadimir putin waxa uu soo saaray qoraalkiisii laga sugayey xalay saq dhexe ayuuna soo saaray qoraal ciwaan looga dhigay iyagu waxay ismoodayaan inay awood ay leeyihiin waxay iska dhigayaan kuwo quwad leh oo uula jeedo dowladaha yurub oo kasoo horjeedo ee dalka ruushka yurub oo dhan waa isbahaysatay waxayna u muuqdaan inay kasoo horjeedaan ruushka ayuu yidhi madaxweynaha dalka ee ruushka valadimir putin shiinaha ayaa dhanka kale waxa uu durayaa mareykanka iyo xulafadiisa reer ee midooda yurub oo ku sheegeen iyana inay wadaan daandaansi hore oo bilow a si kastaba waxaa siyaasada xaaladaha ee labada dowladood ee ruushka iyo ukraine dabka kusii daaraya ayaa la leeyahay madaxweynaha dalka ee mareykanka oo safar ku tagay toddobaadkan gudaha dalka ukraine gaar ahaan caasimadda kiyef dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhayo baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta ifraaxee saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu hadalhayaa qarax shalay gelinkii dambe ka dhacay degmada cabdicasiis kaasoo ka dambeeyay weerar lagu qaaday guri ku yaala degmada cabdicasiis gurigaasoo la sheegay in lagu dabiibayay ciidan macawisley ah oo kusoo dhaawacmay dagaalkii ka socday hiiraan al-shabaab ayaana halkaasi qarax uu ka dambeeyay weerar ku bilaabay saacadihii lasoo dhaafana aad ayaa loogu hadalhayaa baraha bulshada weerarkaasi ayaana xalay fiidkii lasoo afjaray baraha bulshada ayaana aad loogu hadalhayaa dhanka kale haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo xiiso badan ayaa xalay waxaa laga ciyaaray tartanka champions league ee yurub ugu xiisaha badan kulankii ugu weynaa waxa uu dhexmaray kooxaha liverpool iyo real madrid real madrid ayaana usoo martiday liverpool waxaanu kulankan ka dhacay garoonka anfield oo ay ku ciyaarto kooxda liverpool kulankaani ayaa si xiiso badan ku bilowday iyadoo kooxda liverpool ee durbadiiba bilowgii kulanka daqiiqadii afraad ee goolka koowaad ee ciyaarta la yimaadeen darwin nunes ayaana shabaqa soo daabtay ciyaarta oo mareysa afar daqiiqo in yar kadib afar iyo toban daqiiqa markay ciyaarta gaartay maxamed saalax ayaa mar kale kooxdiisa liverpool hogaan kusii dheereeyey iyadoo liverpool ee afar iyo toban daqiiqa ciyaarta oo mareeda ee ka dhigtay laba gool iyo eber oo real madrid looga hogaaminayay real madrid ayaana daqiiqadii koob iyo labaatanaad goolka koowaad ee ciyaarta dhalisay waxaana uu dhaliyay xidiga da yar ee lagu magacaabo finicius junior xidigaasi ayaana mar kale soo taabtay shabaqa liverpool isagoo daqiiqadii soddon iyo lixaadna gool labaad dhaliyay real madrid ayaana ciyaarta barbaro laba iyo laba ah ka dhigtay qaybtii hore ciyaarta ayaana kusoo dhamaatay laba gool iyo laba gool marka laisku soo laabtay real madrid ayaa daqiiqadii afartan iyo toddobaad hogaanka ciyaarta kala wareegtay liverpool iyadoo xidiga daafaca uga ciyaara madridista ee lagu magacaabo milatayo oo goolka saddexaad ee real madrid uu dhaliyay daqiiqadii afartan iyo toddobaad real madrid ayaa wacdarineeda halkaas kasii wadatay krim benzema ayaa kontii shan ciyaartoomareeda ah, mar kale shabaqa gaaray iyadoo markaasi ay ciyaarta real ka dhigtay afar gool iyo labo halkaasi kumaysan joogsan xalay cream benzema ayaana mar kale shabaq soo taabtay isagoo daqiiqadii lixdan iyo toddobaad ciyaarta ka dhigay shan gool iyo labo real madrid ayaana xalay guriga anfield ee ku ciyaarta kooxda liverpool kusoo xasuuqday isla markaana ceeb aan laga soo laaban karin uu geysatay sidoo kale waxaa ciyaartan xalay laga diiwaan geliyay in maxamed saalax uu soo barbareeyay rikoor uu horey u dhigay didyar dragba kaas oo ahaa ciyaaryahanka afrikaanka ee ugu goolasha badan taariikhda tartanka champions leaga saalax maadaama waxaa lay hal gool dhaliyay isna waxa uu barbareeyay rikoorka oo horey u dhigay dragba afartan gool ayuuna haatan saalax ka dhaliyay tartanka champions leaga sidoo kale kulan kale ayaa xalay laga ciyaaray isla champions leaga waxauna dhexmaray kooxaha napoli iyo frankfort kooxda napoli ayaana waxay ku badisay laba gool iyo eber hadalhayntin waa naga intaa markana luulay dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga waxaa ciwaan looga dhigay dhinacyo kale ka eeg nolosha haddii uu qofkaa qaban waayo taleefankiisa ha u maleynin inuu diidayo inuu kula hadlo waxaa dhici karta inuu yahay mid aad u mashquulsan amaba uu ku jiro xaalad uusan kugula hadli karin labo haddii aad aragto qof isla hadlaya markiiba ha u qaadan inuu qofkaasi waalan yahay waxaa laga yaabaa inuu ku sugan yahay xaalad adag oo qasbaysa inuu kor iskula hadlo haddii uu qof diido inuu ku siiyo waxa aad ka rabto isla markiiba xanaaqina weydii sababta uu kuugu diiday waxaa dhici karta in waxaasi uu u baahan yahay uusan ka maarmine ugu dambeyntii haddii aad aragto qof dhalinyaro ah oo daruuf ay ka muuqato ha ku degdegin haana u malaynin inuu yahay mashaqayste waxaa dhici karta inaan waqtiga iyo dhaqaaluhu u saamixin inuu waxbarto sababtoo ah ma jirto cid jecel inay ku noolaato dulinimo qormadan waxaa kasoo xignay qof baraa bulshada kusoo gala saaki maxamed dambayse dhankeyga haddii aan soo qabto ifraaxee waxa ay leedahay qur-aanka haddii aad aqriso qof rabbiga u waramaya ayaa tahay bal qiyaas rabbiga oo kula hadlaayo oo kuu waramaya adiga luuqadda soomaaliyeed waa af muslim waa af diin waa af dadnimo xambaarsan meesha qiimaha leh ee u baahan inaan u shaqaysano waa aakhiro haddaad rabto dadka in caqligoodu ku aqbalo waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furato qofkaad qalbigiisa furi kari weydo caqligiisana ma furi karaysid qalbigana waxaa lagu furaa jacayl naxariis iyo hadal wanaagsan waxaa laga yaabaa inaad saacado badan ku bixiso iskuulka intaad isleedahay aad saaqidan ee waxbaro oo ka waran maalinta qiyaame haddaad saaqido maalinta saaqidnimada maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waa maalinta qiyaamo ee fadlan u shaqeyso qiyaamaha oo camal wanaagsan shaqeyso dadka kuwa ugu hantida badan ayaa ah kuwa ugu hurdada yar hadday jannadu tahay meesha qofka lagu nimceynayo cadaabtuna ay tahay meesha qofka lagu ciqaabayo adduunyaduna waxay tahay meesha qurah ee la isku imtixaanayo ilmaha inaad guri uga tagto waxaa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u samaysana waxaa ka qiimo badan inaad isaga ka dhigto qof jira oo nool oo muslim ah haddii uu qof muslim ah noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel uu seexdo iyo wax uu cuno isaga ayaa raadsanaya qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey islaamnimada wax mucaarad la yiraahdo kuma jirto islaamnimada waxaa ku jira xaq iyo baadil wixii xaq ah inaad taageertaa waa waajib wixii baadil ahna inaad kasoo horjeesataa waajib ayay kugu tahay guud ahaana qormadani ayaa u dambeysay xubinteeniiyo bandhigga warbaahinta bulshada waa luuliya ifraaxoodi leh nabadgelyo waayahay way mahadsan yihiin luuli iyo ifraax xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayay la socodsiinayeen saaxiibyaal markana wararka duniyada inteeda kale aan dib ugu noqonaynaa burkina fasaan ku bilaabayna tirada dhimashada weerar ee eh, mintidiin ay ku qaadeen cutubyo ka tirsan ciidanka burkina faso ee ku sugan waqooyiga dalkaas ayaa la sheegaya inay sii korortay waxayna gaartay konton iyo kow sida ay sheegeen saraakiisha militariga kadib markii la helay afartan iyo saddex miidad cusub oo hor leh oo ka tirsanaa saraakiisha la weeraray cutubya ka tirsan militariga burkina faso ayaa toddobaadkii hore lagu weeraray gobolka zehal urduana oo u dhexeeya magaalooyinka diawa iyo auroza sida ay sheegeen militariga dalka burkina faso dhinaca kale sida laga soo xigtay qoraalka ciidamada xukunka haya ee dalka burkina faso ciidamo gurmad ah ayaa loo diray goobta weerarku ka dhacay waxaana sidoo kale la eegay dhaawacyada tirabeel ah oo halkaasi laga qaaday dhaawacyadaasna waxaa la geeyay magaalooyin waaweyn oo kamida ah gudaha dalka burkina faso si loo dabiibo dhaawacyada dalkan ku yaala galbeedka afrika muddo todoba sano ah waxaa ka socday rabshado xiriir ah oo la xiriira alqaacida iyo sidoo kale kooxda waa kooxda isis kuwaas oo kuwaas oo dilay kumanaan qof kumanaan kalena dhaawacay waxa ayna tan iyo xilligaasi burkina faso ay wajahaysaa xaalad aan wanaagsanayn weerarka toddobaadkii hore ayaa yimid xilli ilaa iyo afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee burkina faso ay ka baxayeen burkina faso hal bil kadib markii dowladdu eh, ay xaqiijisay in eh, wadamada qaar ee eh, ciidamadoodu ay ku sugan yihiin burkina faso inay ka baxaan dalkaasi mali iyo burkina fasoba oo daris ah qalalaasi xoogan ayaa ka taagan waxaana jooga ciidamo nabad ilaalin ah dowladahuna qaarkood waxaa loogu baaqay inay dalka ka baxaan faransiiska ayaa ka ah goobaha eh, ama ciidamada ee eh, joogay dalkaas ama dalalkaas oo loogu baaqay belihii lasoo dhaafay inay isaga baxaan mali iyo burkina faso si lamid ah waxay saareen ciidamadii faransiiska ah ee nabad ilaalinta u joogay kadib xurguf dhex ama xiriirka oo xumaaday oo u dhexeeya dowladaha faransiiska burkina faso iyo maali dalka philibiin ama dalalka philibiin iyo australia waxa ay sahminayaan ayaa layidhi suurtagalnimada inay si wada jir ah roondo ugu sameeyaan badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha taasina waxay daareysaa siyaasadda qallafsan ee ka taagan ama u dhexeysa dowladaha dalalkaasi oo aan isku wanaagsanayn dhaqaaqyo ayaa laga dareemayaa baddaas oo ay doonayaan in dhoolatus ay ku sameeyaan dowladaha philibiin iyo sidoo kale australia wasiirka difaaca australia ninka lagu magacaabo rijaad melzar ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay inuu la hadlay ilaalinta ama ciidamada ilaalada ah ee philibiin labada dowladood hadda diyaar ayay yihiin waxayna doonayaan inay sahmiyaan si wada jira dhoolotus in ay u sameeyaan waxaan doonaynaa in aan waxa aan danaynayno aan sameyno ayuu yidhi ninkaas oo u hadlay dowladda philibiin suurtagalnimada in philibiin iyo australia roondo wadajir ah ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan badda shiinaha waxa ay kusoo beegmaysaa wadahadallo ee eh, u dhexeeyey minlana oo ah caasimadda dalka philibiin iyo sidoo kale washington oo iyaduna ay jirtay in dibudhac uu ku yimid habka ciidamadan ay dhoolatuska ay u sameyn lahaayeen washington iyo minlana waxay leeyihiin xiriir wanaagsan bishan gudaheeda ayayna ahayd markii mareykanku uu sheegay in saldhig wax kastaba ay u dhameystiran yihiin oo ka sameystay philibiin philibiin iyo mareykankuna xulafo ayay yihiin shiinuhuna waxaa kasoo horjeedaa mareykanka dhaqdhaqaaqiisa taasina waxay daaraysaa cadhada shiinaha si kastaba dalalkan waxay isku bahaysanayaan sidii dhoolatus ay u sameyn lahaayeen oo ay xulafadooda ama dalalka ay xulafada leeyihiin ay awood u tusi lahaayeen halka kuwa kasoo horjeedana ay u dareensiin lahaayeen in awoodooda ay tusaan toban iyo todoba qof oo muhaajiriina ah ayaa ku geeriyooday dhowr kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii shil bas ah uu ka dhacay bartamaha dalka mexico baska waxaa la socday afartan iyo shan muhaajiriin ah kuwaas oo kasoo kala jeeda dalalka venezuela iyo colombia iyo sidoo kale bartamaha dalka ama qaaradda latin america wadamo kale oo kamid a ah. wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dalka mexico ninka lagu magacaabo julana herter ayaa waxau la hadlay suxufiyiinta waxauna sheegay in shilkan uu dhacay wado weyn oo ku taala hegwaya shan iyo toban qof oo kamid kamida ah muhaajiriinta ayaa ku dhintay isagoo goobta halka laba qof oo kale oo dhaawac laga qaaday waxa uu sheegay in xaalad argagax leh ay ahayd taasi sida laga soo xoogtay xafiiska dacwad oogaha maxalliga ah waxa uu baska eh, ka soo ambabaxay magaalada tembajala ee koonfurta dalkaasi wuxuuna ku wajahnaa caasimada dalka mexico mexico waxaa gala kumanaan muhaajiriin ah si kastaba ha ku galaane waxaana soo badanayay derbiga udhexeeya mexico iyo mareykanka dadku in ay iyagoo naftooda biimeynaya ay ka boodaan waxaana taasi ay ka noqotay mid caadi ah askarta ilaalada ee mexico iyo mareykankuba hadi jaraale waxay u joogaan sidii dadkaasi ay u celin lahaayeen laakiin dadku waxay iska fiirinayaan xilli ilaalada askartu ay xoogaha yaro mashquulaan waxaana derbiyadaasi ka gudba maalintiiba kumanaan qof oo magangelyo ama isku dhiiba dalalkaasi si ay uga baxaan xaaladaha nololeed oo ay ku jiraan dowladda sacuudi carabiyana lacag dhan hal bilyan oo dollar ayay waxaa ay ugu deeqday bangiga dhexe ee yemen ee fadhigiisu yahay magaalada cadan talaadadii shalay ayaana warkaasi shaacisay wakaalada wararka ee sacuudi carabiya ee s b a ayaa warkan laga soo xigtay iyadoo dowladda dalkaasi ay dooneyso in lacagtan ee loogu deeqo dowladda dalka yemen ayaa layidhi riyaad ayaa waxay hogaamineysaa isbahaysiga militari ee yemen oo dagaal kula jira xoutiyiinta xulafada la ah iiraan tan iyo labada kun kadib markii xoutiyiinta ay ka saareen caasimada sanca ee dowladdu sacuudigu ay taageerto qaxootiyiinta ay sacuudigu taageeraan waxa ay tan iyo xilligaasi weerar xoogan ay ku hayeen colaadda halkaasi ka aloosanna qeyb ayuu ka yahay sacuudigu laakiin iminka sacuudiga ayaa sheegay in lacagtaasi uu ugu talagalay dadweynaha iyo dowladda in lagu kaabo saddex qof oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobeyna waxaa lagu dilay ee dalka maali kuwo kalena waa la dhaawacay saddex kamida ah ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan maali ayaa kolonyo eh, ay la socdeen waxaa lagu weeraray bam wadada dhinaceeda taas oo wadada dhinaceeda lagu aasay magaalo ka tirsan ee eh, maali ciidamadu waxay u safri lahaayeen laba magaalo dhexdood wadada xiriirisa ayayna ku safrayeen ayaa lagu yiri kolonyada ciidamada minusma oo ay ka howlgala dalkaasi maali ayaana lala beegsaday bamkaasi waxaa jira tiro dhaawacyo ah marka laga soo gudbo saddexda askari ee dhimatay in ka badan toban iyo kun iyo shan boqol oo ciidan oo booliis ah ayaa maali jooga waxayna kamid yihiin howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey ee ku sugan dalkaasi laakiin sida khatarta ah waa dhibaato badan waxay kala kulmaan ee kooxo sheegay inay doonayaal yihiin bishii janaayo madaxa qaramada midoobay ee antonio guteres ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay boqol lixdan nabad ilaalin ah in ay ku dhinteen lix kalena lagu dhaawacay falal cadawtinimo ah ayuu yidhi tan iyo bishii luulyo dhacay labada kun iyo saddex tobankeedii ciidanka ayaa ilaa iyo hadda waxay la diiwaan geliyey inay dhinteen tiro kale oo waa tiro shan boqol afartan iyo sideed weerar ah inay dhaceen kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay dhacay iyadoo dad kumanaan ku dhow ama ciidan kumanaan ka badanba ay ku dhinteen weeraradaasi maali ka dhacay weli saaxiibayaal waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ogaal oo aad kala socotaan raadiyaha kulmi magaalada muqdisho waayahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso kalamaanay adduunyada war baa jireeye weerar joogtaae weheshada ilaahay aga wargooyin maanta mawaaqlaa idin wacdiyey war cid kastoo wax ku anfacaya kuu sheegta ka qaado waana masale diiniya war mustafa maartinba wuxuu yidhi maanta laga bilaabo sheekh mustafa ha laygu yeedho warwaraabab hatukor walibaanay aamiin hali eroy waradhaaye mustafa maartinkan iyo maykal maryamihii hore maxay isu ahaayeen waayahay ku waaye wadaadeed maraysa yadheegijarwarwar maysiina madaxweynaha eritreya siyaas akhwarki waraysi afar saacadood iyo dheeraad ah uu bixiyey nusaac ka mid ahna wuxuu ka hadlayay arrimaha soomaaliya war ustaadka ashardihatukaaruusudhiibiya kana nagaay war afaweerkii wariyayaasha u howl lahaa afar saac iyo dheeraad maxay ahaayeen war lagamana tegi karo lagumana celin karo sababtoo ah waa cunayaa marka waa ku qasban yihiin intuu hadlaya inay duubaan war anigu waraysigaa waa daawaday laakiin waxaan kala garan waaye weriyuhu inuu xidhiidhiyo ahaa iyo inuu waraysi qaadaayey nacam bariid eedi eed waarun yalaha ay sameecadan walaagabilin dhiiba gudbiyaay aryahadhaha kuwa sochial miidiyaha dadka ku waala qof waalana iya waxuu raba ku warramay waxay dhahaan kiib goyn hore u soco war maalin dhoweydba midbaa facebook wuxuu ku soo qoray xaaladda dalka uu ku jiro mid la fiirsan kara maaha dabadeedna nin wax laga hadlay aan la socon ayaa ka midsi wuxuu ku soo qoray walaal guusha waad u qalantaa war waaliaf warkaa noogu filana warkayga dhegaysta uu yidhi soomaaliya nitatrut militeyatri kutatrut xasan shiikh dutatrut farmaajo ditatrut eretriya soomaaliya kutatrut askariya xabatrut haa xumbaal askartan xabadaha iskaridaysa dadka lay haysa asagaa soo amray xabad rut ilmahaan arkay adoogood waa tahaan maqli jiray alla ilaahay ardadan arkay macallinkoodii waaya hadduu xabad rut yidhi taqaaniine afhaweerka waxaa kaluu yidhi soomaali kurbad rud mar macawisley ka hadlayana wuxuu yidhi maleshiyaantid ridad rud war hadduu macawisley ku yidhi alla leh warkaa shabaab buu ka maqlay war marow siyaasaddii mucaaradka ka wuxuu yidhi mucaaraditina dhaxan rud war lankiishiidalow degan wulijiya dhahan gobadaasi war war laydinma sheegi karee waxaan ka yaabay isfahamka madaxda eritariya iyo wariyaashooda mar wariyihii waraysanayay afweerkii inta daalay uu hordoodayna madaxweynihii wuxuu yidhi eh. waan fahamsanay waxaad wax iga weydiinaysaa eh. arrimaha jubballaane eh. hadda diyaar uma hiinaan ka hadlo war cabdikuusow qarandumi saa tahay ustaadka warkiisa ha ku xadgudbine wuxuu yidhi soomaaliya faragelin shisheeyaa ku jirta ciidankoodana shisheeyaa soo tababara war isaguma sokeeya asma waa soo tababaraaye warkaa iga dhexgelina wuxuu yidhi ilaa soomaaliya ciidankeeda tababaratana ma xoroobayso waxaase ka sii darreeduu sii raaciyey annagu soomaaliya waa garab taagannaha ciidankana waa u tababaraynaa marka waxaan la yaabta taladii uu soomaalida u gudbinayey isagiyaa burburiyey war axmedow adigaan fahmine afuweerki markuu hadlaayey nin soomaaliyuu iska dhigaayey baasaboor soomaaliyana wuu haystaa warnimayo afuweerki warkiisa ma taqaaniine maruu macawislee ka wuxuu yidhi maleeshiyaadka waa in laga ilaaliyaa hannaanka dibuxoraynta iyo dibudhiska dalka war taasna mashabaabaa uga dacwooday macawisley iyagaa dhul badan xoreeyeye war soomaaliya ilaa kunoo askariya u baahan tahay yuu yidhi war kuwau soo tababaray keliya inaan haysanna u maleeyey warsaaka waxaan arkay nin odayoo markuu gurigiisa ka soo baxayay ku ducaysanaya ilaahow ciidanka eritereya lagu soo tababaray khayrkoodana soo xiji shartoodana naga xijaab war ninka odayga ah ma wuxuu og yahay ciidanka in la soo baray xabad hurg aryaadhaha soomaaliya masiibo ay gacmaheera kula timidaa haysatee inay dib isugu noqoto ilaahayna u noqotaa laga rabaa laakiin walaalahayn turkiga masiibo rabbaaniyaa ka dhacda dhulkooroo dhulgaliir kalaa ka dhacay hadda ilaahay ha badbaadshaan leednahay soomaaliduna meel kasto ay joogto ah. walaalahaynaas muslinkaah u duceeya anaan leennahay war cabdullow dhulgariirku kuma erka turkige ah. ilaa suuriya u gaaraya ha loo duceeyo dhammaantood war kalemaanay war ma haysiine ah. cayaarihii degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad oo lagu biirshay isniin waa tii xarigga laga jaray eh. barkeenley iyo balcad oo lagu bilaabayna barkeenley baa badisay eh. saddex iyo eber baana tartanka ku bilowday eh. hase yeeshee maantay garoonka injineer yariisow agtiisa bug baa ka bilaabatay oo cayaarta waa baaqat war bugtu garoonka uma dhowe ma taxadaraa loo baaj warawowood lagub war ma haysaane waxaa shabaab lagu laayey baa layidhi tuulada caadley ee mahaday hoos tagta afartan iyo hodhodho baana ka dillay bay tiri dawladdu aryaa hodhodhow awowgan yahagubine mahadaay waa fogtahe cabdicasiiskaanay ka socotaahe ilaahay hana badbaad wara walba waxaa hore loo yidhi raad abeesa nin raacow raafafkaaga ka eg war ilaahay ka cabsa argagixisa abeese ka darane waardee burkaaga qaado madaxa jabima abeesaa dili weyday war waxaan la yaabanahay sargaalka laleeyahay gurigiisaa la galay looga baqay waata xaafadda iyo carruurta loo soo dibamareeye war gurigaan sargaal ma joogine eh. raggii rag ahaay oo furinta looga baqay eh. amalaha xaafadaha loo soo raadshay war ninkii dhaawacaaga dila eh. oo isku daya meesha lagu daaweynaya inuu raadiyo wuxuu ku yidhi dhaawacayga dhammaystir war dhaawacooda iyagaaba dhammaystira ciddii kaloo dhammaystiraysana danka ma laha aryaadhaha ma waad maqli jirina shabeel ka yidhi ilmahayga geelma dirina gara indhabuuraad dishay aga wargooyinsay wax idinka yii majana furin ku jiraa loo dhowaan karaa war kalamaanay waxaa la yaab leh ah. maqasha ama waxaraha ah. markay dhasha shan bil gudaheeday ku ogaadaan dawacadu inay cadowgooda tahay laakiin soomaalidu lix iyo toban sanay cadowga laynaya bidhaantiisa garan laada waraxmada wadan war ku daalin dawucuba haddau ari dibaday duurka ku haleelo dagaal kama malaystiya difaac daqareegaaraane dufushiisa goortoo warkow dudi dhammaantiiye afan daahu saarayn hadduu deegta kala raaco asagoo dayayow durbuba daga ka reebtaaye isumana danaanshee horow uga dareeraahe dabcigiisa dul yeeshayaan idin dareensiine wiil yaroon da'wey inaan dulina uu dabka u dhiibay duhurkii hadduu door ku dilo meel dad badan joogo damiirkoo dhaqaaqiya haddii diirba laga waayo damaashaad hadduu uga qumoo loo deldeli waayo maxay duunya dhaamaan runtan la isu diidayn war abwaantaajo horaha waxaa loo yidhi ummaddii isdullayda duunyada ma dhaamaan war duunyadaba ka rooro haddii ay weydo difaac dugaagay arkayaan iyagu waa ka didaan war anugu maalmahan waxaan la yaabanaa dad ku doodaya degmooyinka shabaab haysto maxaa loo godoomiyey aryadhaha samigay cabdullo yaabayna wuxuu yidhi leexaan reer shaabaab kaalkaal oshaarkaastay isku sharxaan masheexaan reer shaabaab kaalkaal oshaarkaastay isku sharxaan abdulow somagama dheegi jirna miyaa shaki ma male inay laba shabaab wada shaqeeyaan naw waar madoyow kuma fahmayno war madigu kula hadla war isinba naas aanood iska fahmu aysantiin isin la isfahma oo madoyow haddaad ku noqonaysid miyaanu ka hor joognaa dhowdhanow may farakiingajara war gobolka mudug bacadweyne iyo deegaanada ku xeeran dig iyo dembaa ka socotaa la yidhi maanta intaydi maaragtayna waa la sheegay hadda wixii soo kordha ah. waan dheegi jiray banmaday ka maqli jireye ah. waad dheegi doontaan aryaa bacaad weynoo mudug ka tirsanaad sheegaysa mahan laansareeta agtiisa ahay ka qoyan tahaana lagu yidhi war waxaan maqli jiray ah. yaa casuumay waddada yaa ka daayey guriga yaa geeyey qorshaha yaa wax ka ogaay abdukuusoota gobayeena ertafadaase abwaanguur aniga hadda ka horay koobiyeeyey rafaad noqotay buurtaad rakadeeda fuushe muuse buuxiyoo garadada la hadlayaa heesta qaaday war laascaanood warna kama haysi dagaal kalaa ka dhacaye eh. dhegay faray wah dhegaykii faray kin dagaalka ka jaraana waxnama duqaymuhu wax ka ogaay war waxaan maqli jiray eh. wehey waaqalaanu baxayo eh. cilaan weehaabaya war xaaladda laascaanood intaan inay soo gaarto ma ahayn waxaana muuqata inaan labada dhinac nabad laga wada shaqaynayn ama duul kaloo labada dhinac ahaynu ay fidno wadaan sababtoo ah erga ergaahaa soo gaarta laascaanood ayagoo jooga in xabad la bilaamaana jid ma ahayn kala wareeg may ahayd warwarka hayga dhex geline ah. saraakiil buntland ka tagtana inay laascaanood tageenaan maqlay now war morgan moorgan baa tegey war morgan waa waayeeloo xilliguu dagaalami jiray maahae ah. xambaa waxay sheegaysaa b s f iyo madaxdoodii ah. inay gobolka sool tageen wargooyin war ma haysaane laascaanood wax lagaga dhaanteeyey sooley hedhe sooley waanu soo soconayey war bashaarow sool iigu kaadiyey jijiga maxaa ka socda war malatira dariiqyada taagan miyaad arag war afgembi qarsoodiya miyaa ka jira war mandhaarayaa tegey war somalilan waxay qaadaysaa war ma haysiine ah. abidkayba waan jiray jabintuu dhacay joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay laba gabi dhexdood goobyaale go'ayo cidlada wareegago'ayo xidlada gaf wareegaye